alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa taxriimu dulmi dulmigu inuu xaaraan yahay waalamri biraddi almadaalim dulmigu inuu xaaraan yahay madaalimtana la celiyo baabkaasaynu ku jirnay nuskha kitaabka xoogaa arqaamta waa iska khilaafsan yahay nuskhada daaruminhaajna waxaa ka soo baxay xoogaa yacni marka nuskhada albani iyo cali xasan iyo baa iswaafaqsan xadiidka laba boqol iyo shan iyo toban nuskhada marka albanina waxa weeye waa laba boqol iyo saddexiyo tobane wa can mucaadin radia allahu canhu qaala bacasanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam faqaal mucaad wuxuu yidhi waxa i diray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaman buu u diray faqaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam inaka ta'ti qowman min ahli lkitaab adigu waxaad u tegaysaa qol ahlu kitaabka ka mida fadcuhum ugu yeedh ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah yacnii qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane qirista sidaa la qiraayo ugu yeedh wa annii llah iyo qirista la qiraayo inaan rasuulkii ilaahay ahay haddaan muxamed ahay inaan rasuulkii ilaahay ahay sidaa ugu yeedh calayhi salaatu wasalaam fa inhum ataacuu lidalik hadday arrinkaa ateecaan oo yeelaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha qad iftarada calayhim inuu allah ku faral yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylah maalin kasta iyo habeen kasta gudaheeda inuu ilaahay ku faral yeelay shan salaadood inay tukadaan sidaa ogeysii fa inhum ataacuu lidalik hadday taana ateecaan oo yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha inuu allah qad iftarada calayhim ku faral yeelay sadaqatan sadaqa tuukhadu min akhniyaa'ihim laga qaadayo kuwooda hodannada ee haniyada ah laga qaadayo kuwooda yacni markaa haniyada ah ee hodannada ah laga qaadayo xoolaha haysta oo fa turaddu loo celinaayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada ah lagu celinayo taasna ogeysi fainhum ataacuu lidalika hadday taana yeelaan oo ateecaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwooda wanaagsan ee maquudhaanka ah karaa'im waa jamcu kariima kariima waxaa loo jeedaa waa neefka xoolaha ugu doorka roon ee ugu fiican ee uu indhaha ku hayo ya ee uu dhaqaalaysanayo kaas markaa ka qaban sekadii maxaa la rabaa neefka ugu liitana waa inaanu noqon neefka ugu sitana waa inaanu noqon waa inuu noqdaa wasad dhexdhexaad ka midna ka wanaagsan yahay midna ka hooseeye dhexdhexaadka ah ayaa in la qabtaa ay laasim noqonayso ka ugu liita lama qabanayo ka ugu sitana la qaban maayo yacani nimanka la diraya waa niman madaxoo shaqadaa nebigu u xil saaro caamiliin ah yacani waxa weeye mucaadna waxa weeye dee isagaisagaa yaman looga dhigay mas-uul ya oo qaadi iyo mucallimba isaga ah waxna waa baraya waana kala xukumaya mas-uulna waa ka yihi marka dee ciddaa madaxdaa caamiliintuba waa la mide sekada inay ururiyaan loo diraye alamwaalu daahira intay halkaa iska fadhiistaan odhan maayaan sekada soo saaroo noo keen sekadii ee iyagaa xoolaha tirinaya geelu waa imise adhigu waa imise xerada ugu gelaya ama markaysaga darka ku tirinaya markay markaa tiriyaan wixii qabanaya iyagaa ka qabanaya marka waxaa la yidhi ka ugu sitana ha ka qaban ka ugu liitana ka qaban kan ma qaadnaa iyo wax la mida odhan maayaan waa madax iyagaa waxay ka qabanayaan wixii qabanaya ka qaadayaan marka ha dulmiyiinoo ka ugu sita ha ka qabanina weyi laakiin iyagu hadday ku raalli noqdaan neefka ugu sita inay bixiyaan oo yidhahdaan kaa iska soo celiyo kan ka wanaagsan anigaa doonaye marka waxaa janno doonaye kan ka fiican markaa iga qaada waa laga qaadayaa fadli baana markaa ugu jira laakiin idinku inaad ka qabataan biduuni ridan minhu isagaan isagu ka raalli ahayn ka ugu sitaa dee nooc dulmiyay noqonaysa fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwooda ugu fiican ee ugu wanaagsane maquudhaanka ah neefka ugu doorka roon inaad ka qaaddaan baan kaaga digaya fa iyaaka wa kalaa imaam waalihim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwooda ugu wanaagsan wattaqi iska ilaali dacwata almadluum ruuxa la dulmiyey ducadiisa iyo habaarkiisa iska jir fa innahu ay fa ina asha'na waalxaal arrinku hee laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab yacnii allah iyo ducada madluumka uma dhaxeeyo xijaabo wax allah ka teedayaa ma jiro ee allah waa aqbalayaa weji kale waa banneeyeen oo waa in la yidhahdo fa innahu waxaa loo celinayaa mudakaru dacwa dacwa mudakarkeeda oo dacwo maxaa la macnaa ducaa baa la macnaa ducaana waa mudakar ducaagaa loo celinayaa marka waxay noqonaysaa fa innahu ay fa ina ducaa'a almadluum marka ducaa waa macna dacwa weeyi nusakha qaad ma laha fa innaha bay qorayaan marka fa innaha markay tahay waxaa loo celinayaa dacwatu almadluum yacnii qofka la dulmiyey ducadiisa dacwatu addacwa ayaa loo celinaya qofka madluumkee la dulmiyey baryadiisa waa allah baryaa laysa baynaha wa bayna allaahi xijaaba yacnii teed markaa u udhaxeeya allah iyo ducada madluumka u dhaxeeyo ka xijaabayaa ma jiro ee ilaahay wuu aqbalayaa qofka la dulmiyey ducadiisa habaarkiisa waa aqbalaya qofkii daallimkee dulmiyey hadduu habaaro habaarkiisa waa la aqbalaya lakiin dee shardi maaha inuu soo degdego ya ee habaarkii markuu habaaroo la aqbalo waxaa dhici karta inuu dib u dhaco oo bacda zamaan habaarkii ku dhaco inuu degdeg ugu dhacana waa dhacdaa inuu dib u dhacana waa dhacdaa in waxa weeye markaa yacni ciqaabtiisu inay aakhiro ku dhacdana waa dhacdaa laakiin qofka madluumka laftiisu waa inuu iska jiraa ducada inuu ku xadgudbo habaarka yacni daalim kale yaanu noqon haddii qadar dulmigiisii ka badan qofka uu habaaro madluumba isagu ha ahaado laakiin qofkii daalimkaa wuxuu habaaray wax ka badan marka waxa weeye dulmigii uu ka galay wax ka badan buu ku habaaray ya wuxuu ku dembaabayaa ducada uu habaaray waa ku dembaabayaa daalim buu isaguna noqonaya waana dhici kartaa isagoo waxa weeye dee ducadii daalim ku ah in haddana loo aqbalo waa dhici kartaa oo sababtu maxaa loogu aqbali karaa waxaa dhici karta qofkani inuu leeyahay macaasi kale iyo dembiye kale oo dembiyadaa kale darteed yacni markaa lagu soo dedejiyo kanna dembigii inuu yeesho ayaa dhici karta dembigii loo qoro markaa saas aawadeed waa inuu iska jiraa inuu markaa xadgudub kula yimaado inuu sabraa fiican cafiyo hadduu qof muslima yahay qofka dulmiyey waanu habaarin laakiin hadday dhacdo waa inuu iska ilaaliyaa dulmi inuu ku galo habaarka waa inuu taa iska jiraa taa waa inuu iska jiraa haddii ay ka maarmi waayo qadar almadlama waa inay noqotaa qadar almadlama waa inay noqotaa laakiin inuu yidhahdo ilaahu eber ka dhigo wada baabi iyo halaago xabada ka reegin ya ta noocaas ah inuu marka yidhahdo maaha ilaahu iimaanka ka qaad yidhahdo waxa weeye ducooyinka qaarkood baa dee lagu dembaabaa muttafaqun caleyhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskana waa xadiiskii macruufka waa garanaysaan wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal u diray yeman uuna yidhdo ahlukitaaba ayaad u tegaysaa waxaad ugu yeedhaa tawxiidka shahaadateynka ugu yeedh yacni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxamada rasuullah inay qiraan oo yidhaahdaan ugu yeedh marka ugu horraysa ruuxa wax loogu yeedho waxa ugu horreeya labada shahaado hadday taa yeelaan ogeysii shan salaadood in ilaahay ku faral yeelay habeenkii iyo maalinta gudahooda afariyo labaatankii saacadood shan salaadood baa waajib ku ah taa u sheeg taana hadday yeelaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay zako ee kuwooda haniyada ah sadaqo inuu ku faral yeelay iyaga laga qaadaayo fuqaradooda la siinayo fuqarada la siinayo zakadana marka waxaa lama siiyo fuqarada keliye siddeed nooc oo aayaddii suuratu tawba ay sheegtay ayaa la siinayaa inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha yani waa siddeed nooc laakiin fuqarada waxaa loo soo gaar yeelay yacni waxa weeye xaajadoodu inay weynaansho badan tahay daraaddeed ayaa iyagaa si gaara ah loo soo gaar yeelay laakiin in lagu khaas yeelayo oo aan cid kale la siinaynin muraadku maaha waxay ka daliishadaan culamada qaarkood cid kastaoo eh, zake laga qaadaa aqhniyaday ku tirsantahy culamada qaar baa ka daliishaday min akhniyaa'ihim sidaas aawadeed qofkii sake bixiya sake ma qaadan karay culamada qaarkood yidhaahdeen bacdu ahlicilmi ayaa ka istimbaaday inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa dhici karta dee wuxuu inayna ku fillayn oo qofkii marka waxa weeye yani isagoo yani haysta wuxuu markaa zake ka bixiyo afartan adiyuu haystaa waana xaas weeyi wixiina kuma filla wixii kuma filla yani raashinkii iyo markaa xaajiyaadkiisii miduu ugu filan yahay ma aha ta noocaasoo kalea waa dhici karta in yani marka waxa la siiyo yani sekadii waayo baahidiisi ma daboolla wakhtiyada qaarkood baaba marka waxba aan laga iibsanaynba wakhtiyada qaarkood ayaan waxba laga iibsanaynba marka calaa kulli xaal qowlkaa kolley bucdi baa ku sugan in la yidhahdo cala itlaaq weeye yani mar kastaba yani waxa weeye zake lama siin karo haddii marka waxa weeye zakaba laga qaado laakiin waxay ku xidhantahay xaaladiisa ayay ku xidhantahy xaaladooday ku xidhantay laakiin dadka qaarkood baa dee iyagoo iska ladan oo dee wuxu ay iskaga filan yihiin ziyaado doonaya oo odhanaya waxan markaa naguma fillo oo yani marka waxa nasiib yani saa odhanaya marka calaa kulli xaal eh, yani waxa weeyaan eh, xadiisku culamada qaar way ka daliishadeen in waxa weeye ciddii laga qaadayaa siko inay akhniyada ku tirsantahay waa ka daliishadeen laakiin calaa kulli xaal eh, wakhtiyada qaarkood baa kollay dee iska jirtaa yani wixiina aynay markaa wax anfacayaba dee aynay ahayn wuxuu haystay waxaa laga yaabaa afartan adhiyo caata aynu ah haysto wax laga iibsadaa aan jirin yani marka waxa weeye ayaa suuragal ah yani zaka waa ku waajibtaa laakiin waxaani kuma filla waana reer weynoo xaas xadiisku wuxuu tilmaamayaa tartiibta ayuu tilmaamaya tawxiidka in lagu bilaabayo iyo shahaadateynka oo aan markaa salaad iyo cibaado kale la amrayni ilaa markaa tawxiidka la amro yani labada shahaado labada shahaadana lafdigoodo keliya maahee dee lafdigood iyo macnahooduba waa ku jiraan in loogu yeedhayo ya sida lafdiga shahaadateynka inay yidhaahdaan loo amrayo ayaa macnaha markaa shahaadatenkana in marka waxa weeye laga dhaadhiciyo ay marka u baahan yihiin oo ay ictiqaadiyaan oo rumeeyaan ila shahaadadu waxay keensanaysaa qalbiga inay ka dhacdo shahaadadu afka keliya ma aha afkiiyo qalbiga labadaba inay ka wada dhacdaa oo waxa uu afka ka odhanaya qalbiguna waa inuu ka markhaati kacaa oo ictiqaadsan yahay oo garanaya ya haddaanu garanayn ma ictiqaadin karo ma caqiidayn karo marka waxa weeye waa in macnihii shahaadada in loogu yeedhaa shahaataynka loogu yeedha macnahoodii waa ku jirta marka waxaweye taas ay ajiibaan dabadeed baa salawaadka la amraya salaadaha yani salaadaha la amraya xadiisku wuxuu kaloo ka digaya qofka madluumkaa ah habaarkiis habaarka qofka madluumkaa ah in layska jiro madlamadii mar waxay ka iman kartaa xagga dhiigga waxay ka iman kartaa xagga maalka waxay ka iman kartaa xagga cirdiga iyo sharafta marka waxaweye dulmiga in aad iyo aad la jiro ayaa laga qaadanaya yani markaa madluumka ducadiisana in la aqbalayo habaarkiisa in la aqbalayo ayaa markaa laga qaadanaya ah, sekada dee waxa weeye kollay qolyahan markaa ururiye oo laga yaabo reeraha qaarkood inay sixilqaamaan iyagu caamilintii noqon maayaan caamilinta waxa weeyaan waa kuwo loo xil xukuumadda u xil oo dee waxa weeye markaa ka naa'iba yacni ina madaxdii ka naayba marka nooc wilaaya-a weeye nooc wilaaya-a weeye laakiin kuwani waxa weeye waa dad iyagu markaa waxa weyaan isxilqaamay waxay noqonayaan un markaa waxa weeye wakiillay noqonayaan ka wakiila ah dad ka wakiilay noqonayaan dadkii waxa weeye zakada bixinayay mar hadday wakiilla yihiinna yacni qofku wuxuu niyoonayaa inuu isaga u wakiishay inuu ka bixiyo zakada marka waxa weeye wakaaladaas uu sidaa u niyoodana hadduu gaadhsiiyo ciddii mustaxiqiin tahayd ee mutaysatay hadduu gaadhsiiyo sakadu way ka baxday haddaanu gaadhsiinna kama bixin caamilnimona waxba kuma qaadan karaan oo caamilin baanu nahay waxba kuma qaadan karaan marka furuuq bay leedaho waa ka duwan tahay hadday aafaba ku timaado oo wixii la ururiyey marka ay noqoto mid ay aafa ku dhacday yacani waxa weeye cid baa markaa tuug baa xaday ama markaysa marka waxaan yani danab baa ku dhacay ama wax la mida waxa weeye xaalka noocaasa sekadii ma bixin bay noqonaysa laakiin madaxda markuu qofku u dhiibo madaxda waxba kama saara markaysa markaa siday u wasacan sharcan waa ka dhacday sekadii waa ka dhacday ama isagu markaa sidii mustaxiqa ila sharcigaa la yidhi u dhiibe mar hadduu u dhiibo oo madaxdii gaadhsiiyo inay sidii xaqa ahayd ee saxda ahayd u bixiyeen iyo inayna u bixin iyo inay afa ku dhacday iyo inayna ku dhicin isaga waxba kama saarray sekadii waa ka baxday laakiin kan kale sekadii inay ka baxday waxay ku xidhan tahay in la gaadhsiiyey ciddii mustaxiqa ahayd la gaadhsiiyey taasay ku xidhnaanaysa taas ayay ku xidhnaanaysa marka waxaana fiican qof waliba sakadiisa mar haddii madax loo dhiibaya aana marka waxawean ayna jirin oo zakadii marka waxaen iyagu markaa yacni marka wasacaya waa in markaysa marka isagu bixiyo oo markaysa u hubsado zakadiisi inay marka dad mustaxiqiina gaadhay yacni waxa weeye taas waa inu hubsadaa laakiin la yidhaha zakadii baa la ururiyey qayb shidaal baa laga dhigay intanbaa shidaal laga dhigay qaybna raggii de ururinayey baa markaysa marka kharash de ka dhigtay kharash ya kuwa kharashka iyo shidaalka sekadoodii laga dhigtay sekadii de waa ku harhsanta xadiidka laba boqol iyo lix iyo toban dabcada albani iyo xalabina waa laba boqol iyo afariyo tobane wa can abi xumaydin cabdiraxmaan ibni sacdin asaacidiyi radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi cabduraxmaan istacmala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu caamil wuxuu ka dhigay rajulan nin min alasdi asdi ka mida qabiilka asdi la yidhaahdo yuqaalu lahu ninkaasoo la yidhaahdo ibnu luthbiya ibnu luthbiya la yidhaahdo cala asadaqati sadaqadda ayuu uga dhigay mas-uul uga dhigay inuu caamiliinta soo ururinaysaa yacni markaa ka mid yahay falamaa qadima markii uu yimi ninkaasi oo ka soo noqday safarkii uu ku soo ururinayay sadaqadda iyo sakada nusakha qaar qaduma ayay dabdinayaan laakiin sida saxani waxay tahay waa bikasri daal waa qadima qaduma shaygu waa horreeyaa loo isticmaalaa oo wuxuu noqday mutaqaadim yacni mid qadiim ah laakiin qadima ayaa imaatinka sheegaysa falammaa qadima markuu yimi oo safarkii ka yimi qaala wuxuu yidhi haada lakum xoolihii buu kala qaybiyey wuxuu yidhi intaasi idinka idiin sugnaato waa sakadaan idiin soo ururinayey wa haada uhdiya ilay intanna anaa laysoo soo hadiyeeyo waa hadiyada aniga laysiiyey fa qaama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cala almimbar faqaama waa istaagay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay cala almimbari mimbarka korkiisuu isku taagay faxamida allaah allah ayuu mahadiyey wa asnaa calayhi allahna waa ammaanay suma qaala dabeedna wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam amaa bacdu intaa dabadeed miyaa fa innii astacmilu arajula minkum cala alcamal fa innii anigu astacmilu arajula nin baan caamil ka dhigaa oo mas-uul uga dhigaa minkum eh, ninkaasoo idinka idinka mida ama minkum xaaluu ninku idinka idinka mid yahay asha ayaa jinsiya aho in laga sifeeyo in laga xaaleeyo labaduba bannaan oo xagga macnuhu nakiro ka noqonaya mar hadday ashu jinsiya tahay oo mid mucayana ma aha oo macrifo ah marka ictibaarka iyadoo laga eegaayo waa la sifayn karaa ictibaarka labaad iyadoo laga eegaayo ah inuu al leeyahay marka laga eegana markaana waa la xaalayn karaa cala camal ayaan markaa mas-uul uga dhigaa yacni waxa weeye waa nooc wilaaye ah ee caamilintii zakada ururinaysay ayaan markaa waxa weeye ku daraa yacni waxaan ka dhigaa caamil caamiliintii ka mid a mima wallaaniya allaahu camalkaasoo mima wallaaniya allaahu ama xaal uu ka mid ahaaday waxa uu ilaahay mas-uulka iiga dhigay camalkaasi uu ka mid ahaaday ayaan mas-uul uga dhigaa inuu ka shaqeeyo ou soo qabto fa ya'tii markaasuu ninkii imanayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa haadaa kani lakum idinkuu idiin sugnaaday wa haadaa kanna maalkan kalena hadiyatun waa hadiyad hadiyaddaasoo uhdiyat ilay aniga laysoo hadiyeeyey afalaa jalasa nabigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam afalaa jalasa muu fadhiisto fii beyti abiih gurigii aabbihii muu fadhiisto aw ummihi ama gurigii hooyadii muu fadhiisto xataa taatiyahu ilaa ay u imanayso hadiyatu hadiyadiisu ay u imanayso in kaana saadiqan hadduu yahay mid run sheegay wallaahi allah baan ku dhaartay laa ya'khudu axadun minkum laa ya'khudu ma qaato axadun qof minkum idinka idinka midi cid idinka idinka midi ma qaadato shay an shay ma qaadato bigayri xaqihi xaqiisii waxaan ahayn kuma qaadato yacnii xaqdarro kuma qaadato shay maal ah ilaa laqiya allaaha xaal axwaasha ka mida saasi ma dhacdo ilaa laqiya allaha inuu ilaahay la kulmaayo mooyaane xaaluu allah la kulmaayo mooyaane wuxuu allah la kulmayaa tacaala allah isagaa korreeye yaxmiluhu xaamilan lahu xaaluu xambaarsan yahay oo qaadaayo oo u sido yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xaaluu sido allah la kulmayaa riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan calaa raqabatihi qoortiisa uu ku sido calaa raqabatihi qoortiisa uu ku sido falaa acrifanna axadan minkum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam falaa acrifanna yaanan garannin oo yaanan garannin oo yaanan garannin axadan qof minkum idinka idinka mid a ah, oo laqiya allaaha allah la kulmay yaxmilu xaal uu sido baciiran tulud uu sido tulud geela oo lahu ruqaa'un yacni markaa olol u sugnaado ololaysa imacnaa waxaa weeye yacni cod ka baxayo codkii geela yacni tulud geelo ololaysoo bimacnaa waxa weeye codkii ololka ahayd ee geela lagu yaqaanay uu markaa e, samaynaysaa isagoo sida yaanan markaa garanin aw baqaratan ama sac sida lahaa khuwaarun banaaxi uu sugan yaho banaaxiyaysa yacni ciyaysa ciidi looda lagu yaqaanay aw shaatan ama neef adhiya sida neefka adhiga ahoo taycaru ciyaysa uma rafaca yadayh intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood buu sare u taagay oo sare u qaaday xataa ru'iya ilaa la arkay bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilo caddaantoodii ilaa la arkay ayuu gacmaha sare u taagay fa qaala wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow hal ballaqtu ma gaadhsiiyey salaasan saddex goor ayuu sidaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ka warramayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam nin zake u diray inuu zake soo ururiyo dabeedna ninkii markii dambe xoolihii uu yidhi qaybtanna waa zakadiinnii aan soo ururiyey ay dirteen qaybtanna waa hadiyada aniga laysiiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa inkira xadiiskan iyo adillo kaleba waxaa laga qaadanayaa qofka mas-uulka ahi hadyada inaanu qaadanayn dadka uu mas-uulka ka yahay wax hadiyada ka qaadan maayo hadaaya alcummaali ghuluul dadka mas-uulka ah ee markaa waxa weeye manaasibta ama jagooyinka haya hadiyadaha loo hadiyeeyaa waa nooc marka waxa weeye khuluul ah oo waxa weeye markaa yacni maal yacni xaqdarro ay ku qaataan hadday qaataan ayay noqonaysa waxa ugu yar kaa sakada ururinaya iyo wax alla wixii manaasiba ka sarreeya kulligood inay shacabka markaa ka qaataan ama qudaad ha noqdaan ama markaa waxa weeye mas-uullo kale ha noqdaane inay dadka hadiyada ka qaataan markaa uma bannaana bacdu ahlicilmi itlaaqaasay ugu tageen ha ahaato ciddaasi cid waxa weeye markii hore hadiyada ka dhaxayn jireen ama yaynay ahaan yaa ha ahaadeen waxay arrin u hayaan iyo waxaynay u hayn oo qaadiga maxkamadoo kale markaysagaa dhacdaha u hayo iyo xukun gari ha kaga jirto maxkamadda ama yaynay kaga jirin yacni waxa weeye farqi ma kala laha ahlucilmiga qaarkood itlaaqaasay ka qabaan madaahibta qaarkoodna waxay qabaan alleele waxaa laga reebayaa bay yidhaahdeen laba qofoo markii hore caadadu ahayd intaanu jagada qaban ama aanu qaadi noqon ama aanu mas-uul noqon hadiyada ka dhexayn jireen oo hadiyada isi siin jireen haddii waxa weeye marka hadyada ka dhaxayn jireen oo waagaa hore hadyada isi siin jireen e, xaalka noocaasa iyadu markaa waa ka reebbanta laakiin haddii kale jagada in lagu siiyey ayay markaa noqonaysaa marka iyadu sideedaba ma bannaana marka taa culammadu waa isla oggol yihiin haddii waxa weeye markaa cid markii hore hadiyada isi siin jirtay aynay ahayn oo hadiyad la siiyo sida muuqataa waa in jagada daraaddeed iyo mas-uuliyadda uu hayo loo siiyey marka waxa weeye taasina waxay noqonaysaa marka waxa weeye in howlaha eh, uu doonayo in loo fudaydiyo inay markaa ka imanayso waa ta la yidhaha af wax cunay xishuur marka sidaas aawadeed ayaa markaa la diidaya wixii marka waxaweye mas-uuliyadda loogu hadiyeeyey isagu ma laha wax cajiib ah yacni gaaladii inay markaa yaqaaneen haddoo ay leeyihiin ninku hadduu markaa waxa noqdo eh, waddan marka uu madaxweyne u noqdo hadiyadda la siiyo oo cidi marka ay siiso ama marka waxa weeye loo hadiyeeyo yacni marka waxa weeye isagu yeelan maayo yacni waddankaa yeelanaya ee miduu marka isagu qaadan kara maaha yacni waxa waxyaalaha qaarkood bay marka waxay ka qaateen yacni waxaweye diinkay ka qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda caynkaasa ninku u diray inuu maalkii kala qaybiyo o yidhaha intan hadiyad baa lay siiyey intanna zakadii weeye waa ka diiday waayo dee hadiyaddan waxa loo siinayaa waxay ahayd waa mas-uuliyaddu hayo shakhsi ahaantiisa lama siinin oo fulaan ah markuu suuqa joogay lama siin jirin shagadan markuu qabtay ayaa la siiyo lagu muunayey waxaa loogu muunaynaya waa maxay waa si waxa weeye dee hadhow yacni waxyaalo kale uga iman karaan ya marka sidaas aawadeed baabkaa waa la xidhay xadiis sanadkiisa maqaal ku sugan yahayna waxaa ku soo arooray hadaaya alcummaali khuluul yacnii dadka mas-uulkaa ah, hadiyadaha loo hadiyeeyaa sideedaba khuluul weeye xadiiskanna masalada daliil buu u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ninkaasi arrinkaa sheegay waxa weeye si khaasa uguma inkirin waa khalad oo ta noocaas ah inaad samaysaa yacni kuma bannaana keliya kuma kaaftoomine si calan u inkiray si dadkoo dhammi uga digtoonaadaan ya waxaa laga qaadanayaa shaygii calan u dhaca ee munkar ah in si calana loo inkiro oo loo caddeeyo munkarnimadiis markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam mimbarku u baxay markaasuu allah mahadiyey markaasuu allahna ammaanay markaasuu wuxuu uhi amaa bacdu fainii astacmilu arajula minkum cala alcamali mima wallaaniya allahu fayaأtii fayaquulu hada lakum wahada hadiyatun uhdiyat ilay wahada hadiyatun uhdiyat ilay markaasuu nebigu markaa sheegay yacni waxaan waxa loo siiyey inaanu daata ahaantiisa ahayne loo siiyey mas-uuliyadduu hayo in loo siiyey afalaa jalasa fii beyti abiihi aw ummii xataa ta'tiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqan ma gurigii aabbihii hooyadii fadhiisto si ay markaa hadiyaddu ugu timaaddo gurigii hooyadii iyo gurigii aabbihii mu fadhiisto hadduu run sheegayo ay dhabba ka tahay laba mid weeyo inay ka dhab tahay oo markaysaga hadiyad markii loo siiyey iyo inaynay ka dhab ahayn bay labadaba aqbali kartaa soo maa haddaynay markaa ka dhab ahaynee been tahay waa caddahay warkeedu hadday ka dhab tahay lafteeda wuxuu nebigu baraarujinayaa oo ay dhab tahay in hadiyad loo siiyey hadiyaddaasi waxay noqonaysaa filmacnaa inay rishwo tahay inay noqonayso saas ayaa marka waxa laga qaadanayaa marka sidaas aawadee isagu ma yeelanayo waxay noqonaysaa dhammaan masaalixdii muslimiinta caamka ahayd baa lagu bixinaya ciddii hadyadda bixisay ha loo celiyo lama odhan waxaa la sameeyey maalkii in lays wada raaciyey oo sidii zake ay yihiin laga wada dhigay sidiina loogu wada qaybiyey dadkii marka cilladu inay taa tahay baa markaa lagu baraarujinaya afalaa jalasa fii beyti abiihi aw ummihi xataa taatiyahu hadiyatuhu in kana saadiqan marka dadka mas-uuliyaadka hayaa waa inay aad isaga jiraan inay hadiyado markaysa markaa qaataan ta noocaasoo kale waa inay iska jiraan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa in la ictibaarinayo yacni nooc quluula inay tahay waxaas markaa la qaatay ee sida saxda aan loo qaadan dariiqaan saxayn lagu qaatay inay khuluul tahay wax allo wixii khuluula oo maalkii qofka ku soo gala yacni khiyaano iyo dhabbinin iyo dariiqaan saxayn ku soo galaa dee maalinta qiyaame ayuu keenaya waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama yacni ku kastoo khuluul la yimaada yacni wixii uu khuluul ku sameeyey wuxuu la imanayaa maalinta qiyaamuu keenaya xadiiskuna wuxuu faa'iidaynayaa isagoo sidoo xambaarsan oo qoortiisa marka waxaana ay wixii u saaran yihiin buu la imanaya war ka warran markaa tulid geeloo qoorta u saaran ka warran ya oo markaa waxa weeye korkiisa yacni kaciyaysa oo ka ololaysa ama marka waxa weeye yacni sac uu xambaarsan yahay oo qoorta ku sido ama neef adhiyo u sido saasuu la imanaya callo wixii khuluule u qaaday ee uu dhabbiyey yacni saasuu la imanaya waxa qanaa'imta iyo furka gaalada laga furanayo laga dhabbiyaana saasoo kale iyaguna weeye axaadiista qaarna waa arki doonnaa insha allah markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam sidaa cid ah yaanan ogaanin buu idhi bimacnaa waa maxay iminkas ha la imanina sababtii sidaas a ku noqon lahaydeen oo aakhiro idinkoo markaa dee xambaarsan inaad saa ula timaadaan si ayna u dhicin adduunyada huluulkii ha ku samaynina huluulkii aan ku samaynina oo acrifanna axada minkum laqiya allaha yaxmilu baciiran lahu rugaa yacni huluulkii ha samayninoo adduunyada ha kula imanina loo jeedaa si aan taasi u dhicin oo deedna aanan u ogaan macnuhu saasuu dhacay xadiidka laba boqoliyo toddobiyo toban taxqiiqa albaanina waa laba boqoliyo shan iyo tobane wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi ama madlumatun labadaba loo dabdin karaa man kaanat ku kastay ahaato cindahu agtiisa ay ku sugnaato madlamatun ama madlumatun madlumatun dulmi uu ku sugnaado liakhiihi walaalkii uu dulmiyey oo min cirdihi sharaftiisa ahaatay madlamadaas wuxuu ka dulmiyey sharaftiisa ahaatay aw min shayin ama shayba ahaatay min shayin waxay noqonaysaa caam oo sharaftii iyo waxyaalaha kaleba waa soo gelayaan falyataxallalhu minhu alyowm ha ka xalaashado maanta qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham inta aanu jiraynin diinaar iyo dirhamtoonna aanu jiri doonin ka hor yaa yacnii maalinta aan diinaar iyo dirhamtoonna jiri doonin ka hor ha ka xalaashado in kaana lahu camalun saalixun haddii camal wanaagsani u sugnaaday qofkii wax dulmiyey ukhida minhu waxaa laga qaadaa maa biqadri madlamatihi ama madlumatihi ukhida minhu waxaa laga qaadaa isaga maa biqadri madlumatihi dulmigiisii wax la qadara oo xasanaadkiisa ah oo dulmigiisii u dhigma ayaa xasanaadkiisa iyo ajarkiisa laga qaadaa oo markaasaa dabeedna la siiyaa qofku dulmiye madluumka ahaa wa in lam yakun lahu xasanaatun haddaynay xasanaad u sugnaynna oo qofkan wax dulmiye xasanaadba aanu lahaynna ukhida min sayi'aati saaxibih waxaa la mid a hadduu xasanaad lahaan jiray laakiin xasanaadkiisa ay ku dhammaatay madaalimtii dadka looga celinayey yacni marka hadday xasanaadkiisi ku dhammaadeenna markaana dunuubtiisa wax ka mida qofka la dulmiyey dunuubtiisa wax ka mida lasoo qaadayaayo markaasaa isaga dhalada laga saaraya in lam yakun lahu xasanaatun haddayna xasanaad u sugnayn ukhida waa la qaadayaa min sayi'aati saaxibihi ka u saaxiibka ka saaxiibkiisa waxaa loo jeedaa kuu dulmiyeye dembiyadiisii wax ka mida laga soo qaadayaa oo dulmigii la dulmiyey u dhigma oo fa xumila calayhi markaasaa korka laga saarayaa daallimkii rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu faa'iideynayaa wixii madaalim ah aakhiro inay ka imanayso in dadkii laysaga gooyo oo qof kastaoo markaa waxa weeye qof kala dulmiyey wuxuu noqonayaa inuu gashi baxayo ila madaalimtaasi waa duyuun khalqi weeye waa dayman iyo qaamo khalqigu ay leeyihiin weye marka waxaa la samaynayaa in waxa weeye lagu qaanbaxayo xasanaadka iyo sayi'aadka waayo maalintaa diinaar iyo dirham ma jiro xoolo maalintaa lagu qaanbaxaa ma jirto wixii dulmiya la galay waxaa lagaga qaanbaxayaa oo gashigaa lagaga baxayaa in xasanaadkii qofka daallimka ah wax ka mida oo dulmiga u dhigma laga qaado dabeedna madluumkii la siiyo dabeedna madluumkii la siiyo haddii xasanaadkiisu ay dhammaadaan ama marka horeba xasanaad aanu lahayne gaal u ahaa ama xasanaad waa lahaayeen laakiin xasanaadkiisii madaalimtii bay u dhammaadeenoo muflis buu noqday markaana waxay noqonaysaa qofku dulmiyey dunuubtiisii wax ka mida la soo qaadayaa oo u dhigmaya madlamadii laga dulmiyey u dhigmaya markaasaa daalimkii la saarayaa yaa marka xasanaadka iyo sayi'aadkaasa maalintaa lagu gashi baxaya marka kii walaalkii dulmi u geystay dulmigaasi ha noqdo markaa dhiig ha noqdo ama ha noqdo waxaweeye maal ha noqdo iyo xoolo ama ha noqdo cirdi iyo sharaf ha noqdo noocuu doonaba ha noqdee war maanta ha ka xalaashado intaan la gaadhin maalinta diinaar iyo dirham aanu jirayn intaan maalintaa la gaadhin ee adduunyada la joogo ha laga xalaashado aakhiro markaa hal shay la isu cafin maayo aakhiro qof waliba waxa weeye waa baahan yihin shadaa'iddi dhibaatooyinkiiyo kurbaadkana waa arkayaa qof qof waxu dhaafayaa ma jiro wuxuu jeclaan lahaa saynu horeba u soo sheegnay qof waliba qofka kale inuu wax ku yeelan lahaa yaa dadka kuwa ugu jecel baa mid waliba wuxuu jeclaan lahaa inuu maanta maalintaa wax ku yeelan lahaa u dabageli lahaa hadday hooyadaa tahay hadduu aabbahaa yahay hadduu walaalkaa yahay hadduu ilmahaagaa dashay yahay hadduu zawjadaadii yahay hadduu saaxiibkaa yahay hadduu inadeerkaa yahay mid waliba wuxuu jeclaanayaa inuu kaas wuxuu u raaco xaq ah inuu ku yeesho waayo qof hal xasano qof kale u quudhayaa ma jiro hooyadii hadday u timaaddo tidhaahdo hooyo sidaan ku ahaa hooyo wanaagsan baad ahay hooyo waa yaro baqayaa maantee hal xasana isii yaa wuxuu ugu jawaabayaa baa la yidhi alla hooyo yara waxaad markaa iga codsata ha yeeshe waxaad ka baqaysaan ka baqayaa hal xasana u quuri maayo bal cid kale maxaad moodday maalintaa waxaa lagu kala gashi baxayaa waa xasanaadka iyo sayi'aadka weeyi marka maanta inta adduunyada la joogo waa in madaalimta la yska xalaashadaa oo yacni marka waxa weeye wixii yacni markaa yacni madlamo ah ee la celin karayo la celiyaa ee maal iyo dhiig ah amaba laga xalaashadaa oo cafis markaa la weydiistaa ama waa inuu kaa cafiyaa ama waa inuu kaa qaataa hadday tahay maal ama dhiig hadday cirdi tahayna cirdigu waxay noqonaysaa markaa taxallul in laga xalaashado oo inuu ku cafiyo aad weydiisato laba xaq baana ku jira madaalimtii oo xaq ilaahay iyo xaq markaa makhluuq baa labaduba ku jiraan xaqa allahna ka toobadkeen xaqa makhluuqana ka xalaasho ya ka xalaasho culammadu waxay isku qabtaan marka laga xalaashanayo inuu u fasiraayoo tafsiil ugu sheegaa ma laazim baa mise ijmaalan waa looga xalaashan karaa taa culammadu waa isku khilaafsan yihiin oo waxay yidhaahdaan cafintu ma ibraaba mise waa tamliik waa masalo marka hore ay isku khilaafsan yihiin culammada qaar waxay qabaan haddaan arrinkii loo sheegin qofka aan la odhan saa iyo saa iyo saa iyo saasaan kugu sameeyey ya yacni waxa weeye cafinta uu ka cafiyey cafin noqon mayso ilaaba ilaa waa inuu yahay waxaanuu cafinayo wuxuu garanaya waa inuu yahay bacdu ahlicilmi laakiin waxay leeyihin ijmaalan waa suuroobi kartaa cafigaas wuu asaxayaa waaya ashyaada qaarkood oo aan la sheegi karin hagaagna aanu ka iman karin iyo islaaxna aanu ka iman karin haddii la sheego maxay noqonaysa tan noocaasa kollayba tafsiil looma sheegi karo haddii lagu socdo qowlka odhanaayo ijmaalan cafintu ma asaxaysana waxay noqonaysaa in markaa loo wareego un gees toobadkeen inuu la yimaado mar labaadkana waxa weeye inuu xasanaad ruuxan u sameeyo bal haatan si ay madlamadii uga aadanto ya hadduu cirdiyadiisa marka waxa weeye waxyaalo yacni markaa waxawayn xun uu ku sheegay waxaasna aanu sheegi karayn waxay noqonaysaa khilaafkeedoo ammaan ah horta waa inuu majaalistii uu ka sheegi jiray ka sheegaa oo waxaweye markaa yacni ku faafiyaa oo marka uu ka ammaanaa yani wuxuu markaa ku masabidaayey wax khilaafsan yani marka waxa weeye oo wanaaga uu ka sheegaa mar labaadkana waa inuu istikfaar u sameeyaa ilaahay u baryaa allahuma kfir lahu allahuma akfir lahu allahuma akfir lahu allahuma arxamhu xumaantii uu ka galay ayuu muqaabil wuxuu uga dhigayaa yani ixsaan inuu u samaynayo oo ilaahay dembidhaaf u weydiinayo iyo raxmad u weydiinaayo ilaahay raxmad iyo dembidhaaf oo allah uga baryaayo waxay samayn jireen culammada qaarkood istikfaarka waxay samayn jireen inay naftooda ay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan oo ay ka baryaan inuu allah u dembidhaafo waalidadood inuu ilaahay u dembi inay ka baryi jireen yacnii cidda waxa weeye markaa eh, mashaayikhdooda iyo ciddii cilmiga bartay inay ilaahay uga baryi jireen marka dembidhaaf asxaabu dadka xuquuqda ku leh yaa kuwuu xantay kuwuu caayey kuwuu dhaleeceeyey kuwuu ku xadgudbay waxaa dhici karta qaaruu maal iyo wax la mida ka lunsaday oo uu ilaaweyba hadday doonto aanu xasuusnaynba inay jiraan oo maal xataa ku maqan oo aanu kaba warqabin hadda ama cidday ahayd aanu garanayn inay markaa jiraan haddii aanu garanayn cidday lahayd laakiin maalka qadarkiisii uu garanayo waa u sadaqadaysanaya taa iyada wuxuu samaynayaa inuu yagii u niyoodo u sadaqadaysto marka laakiin waxaa dhici karta inuu amwaalu ilaawey ay jiraan oo ku maqan ya ayaa dhici karta asxaabu alxuquuqa dadka xuquuqda ku leh ee aakhiro markaa xuquuqda ugu imanayana inay ilaahay dembidhaaf u weydiin jireen yacanii ciddii xaq igu leh ee aan madlamo u geystay ama xumaan u geystay ama markiisa aan ku xadgudbay ama aan xantay ama aan caayay ama tacaddi ku sameeyey ilaahu dembigooda dhaaf ilahu naxariiso yacni taasna way samayn jireen afartaa qolo ayay ilaahay dembidhaaf uga beri jireen bacdu ahli ahlicilmi marka xadiiska waxaa ku sugan calaa kulli xaal madaalimta in laga digaayo ayaa ku sugan xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo toban nuskhada markaa taxqiiqa albani waa laba boqol iyo lix iyo toban weeyaani wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radi allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih almuslimu muslimka islaamnimadiisu dhammayska tiran tahay hee man salima almuslimuuna waa kay ka nabad galaan almuslimuuna muslimiintu ay ka nabad galaan muslimiintaoo dhammi min lisaanihi carabkiisa ay ka badbaadaan oo ka nabad galaan wa yadihi iyo gacantiisa ay ka badbaadaan oo ka nabad galaan waa muslimka kaamilka ah ee islaamnimadiisu dhammayska tiran tahay jacalana allahu minhum waalmuhaajiru ka muhaajirka hijrooday man hajara waa kii ka hijrooday maa naha allaahu canhu wuxuu allah reebay waa ka ka hijrooday ka dheeraaday ayaa muhaajirna ah muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofka islaamnimadiisu dhammayska tiran tahay inuu yahay qofka muslimiintu ka badbaadaan afkiisa iyo gacantiisaba ay ka badbaadaan dadku taacaadka inay sameeyaan in badan baa awoodi karta oo haddii la yidhaahdo salaad ha lala yimaado ha la soomo zake ha la bixiyo waajibaadka ha lala yimaado ma'muuraadka ha la sameeyo khalqi badan baa kari kara laakiin muxaramaadka ha laga dheeraado waxyaalaha xaaraanta ah taas cidda awoodi kartaa waa qaliil way badan yihiin markaynu leenahayna waxaynu u jeednaa kuwa nisbadooday u badan yihiine laakiin iyaguna marka cumuumka ummadda loo eego waa qaliil ummadda guud ahaan marka loo eego ciddaa taacaadka iyo waajibaadka la imanaysa oo ma'muuraadkii samaynaysaa iyaga laftoodu waa qaliil marka ummadda loo eego laakiin marka kuwa xaaraanta ka dhowrsoon loo eego ayay kasiir noqonayaan waxaa haddaba ka sii yar kuwa waxyaalaha dembiyada iyo muxaramaadka iyo madaalimta ka dheeraanaya kuwaasaa ka sii yar waa qaliilun min alqaliil waa in yar oo intii yarayd ka sii mida weeyi yaa marka saas aawadeed qofka muslimka ee kaamilka ahi waa ka muslimiintu ka badbaadaan weliba carabka ugu sii daran dad fara badan waxaa dhici karta laftooda inay iska ilaalin karaan gacan ahaan inay dulmiyaan dadka oo ku xadgudbaan oo gacan ay u geystaan dulmi ah laakiin carabka sida laysaga ilaaliyaa waa adagta carabka sida laysaga ilaaliyaa waa adag tahay dunuub fara badan baana ku tacalluqda aafaatu lisaan wax la yidhaha jira balxantii ka warran yaa xantii oo waxa weeye inagu badan hadalka xanta ah waa khatartiisu leeyihi waxaa ka sii daran buhtaanka xantu waa wax qofka ku sugan oo ceeb ah oo aad ka sheegto adoo ka maqan bal markay masabi tahay ka warranoo waxaan jirinba qofka uu ka sheegaayo caydii ka warran iyo dhaleecayntii waxaa laga yaabaa qof inuu markaa ku xadgudbo waxaa laga yaabaa inuu caayo waxaa dhici karta kelmad caya inuu ku yidhaahdo waxaa laga yaaa intaasoo kelmadooda caya inuu ku yidhahdo almustabaani maa qaala facala albaadii minhum alismu maa lam yactadi almadluum ya almutasaabaani shaytaanaani yatahaataraani wayatakaadabaan xadiis kale waxaa ku soo aroortay inu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam labada iscaayaya waa laba shaytaan oo waxa weeye markaa been iska sheegaya yatahaataraani waa yatakaadabaan marka aafaadka carabku aad buu badan yahay yacni carabkaa ka adkow waatuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad markaasuu yihi miyaa naloo qabanaya waxaanu ku hadallo ya sakiradka ummuka yaa mucaad wa hal yakubu nnaasa calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo waxa naarta dadka loogu garbiyo loogu tuuro wejiyadooda ama sanankooda ama wax kalay ahaatay oo aan ahayn waxay carabadoodu goosteen bimacnaa yadaa u haali baa laga tilmaamaya xasrigu waxay noqonaysaa xasru lilahlabiya xasri mutarida maa carabkiina wax badan baa ka dhici kara oo dee ilaa kufri baa ka dhici kara laakiin hadda muslimiinta carabka in laga dhowro aan lagu xadgudbin ya shaytaanku wakhtiyada qaarkood dee talbiis buu u samayn karaa marka waa inaad iska hubsataa waa inaad iska hubsataa oo malamalo iyo wax la mida iyo markaa aanad markaa waxaweye ku odhan waxaa laga yaabaa qofka oo markaa ku xadgudbaya arrinkii oo xadgudub marka ay tahay inuu shaydaanku intuu ka dheehgeliyo ugu sawiro inuu waxaweeye sharcigu u gargaarayo uuna ku jiro yacni waxa weeye dembigii marka uu ku jiro dembigii uu ku jiro ama isagoo sharci markii hore u gargaarayey uu taraaro oo qadar xadgudub oo tacadiya u galo marka tan noocaasa in aad iyo aad looga taxadiro waa laga qaadanaya xadiisku wuxuu kaloo tilmaamaya qofka muhaajirka ahi inuu yahay ka ka hijrooday wuxuu ilaahay reebay hijradu waxay u qaybsantaa hijratu beled iyo hijratu sayi'aat in beled laga haajiro beledu kufrin dhulka gaalada in laga haajiro oo kale beledu bidca in laga haajiro oo kale bidca lagu khasbaya beledulfisqi macaasidii iyo xumaantiibaa badato beledu taacu u hijroonaya waa hijratu beled taasi xilliyada qaarkood bay waajibtaa dadka qaar bayna ku waajibtaa waxay ku dhacdaa dadka qaarkood bay ka dhacdaa oo haddaanu qofku awoodi karayn dee beledkii kama haajirayo beledkii inuu ka haajiro waajibnimadeedu waa ka dhacaysa dadka qaarkood bayna ku waajibtaa nooca labaad waxaa la yhahay hijratu sayi'aat in laga haajiro waxyaalaha xunxun hijratu sayi'aat waa asluulhijra asalkii hijrada weeye waana hijro fardu cayn ah oo qof walba laga rabo waayo qof waliba waxyaalaha xunxun ee gaalnimada ah ee fisqiyada ah ee macaasida ah ee bidcooyinka ah, inuu ka haajiro qof walba waa amran yahay waxayna ku tahay waajib bay ku tahay qof walba waa fardu cayn calaa kulli axad calaa kulli mukallaf marka wixii xun in laga haajiraa waxa weeye waa faral marka ruux walba saaran xillina aan dhacayn inta waxa weeye takliifku baaqi yahayba waa ku sugan yihi caqligu hadduu ka tago waa ka dhacaya hadduu dhintana waa ka dhacaya laakiin haddii kale waa saaran yahay dummaddiis marka muhaajirkii kaamilka ahaa waa ka sayi'aadkao dhan ka haajiray sayi'aadkii waxaa ka mida gaalnimada munaafaqnimada waxaa ka mid a fisqiga iyo macaasida waxaa ka mida bidcooyinka kullu daalika cidda ka haajirtay ayaa muhaajirkii dhammays ka tirnaaya xadiiska dabcada marka waxa weeye taxqiiqa albanina waa laba boqol iyo toddobiyo tobane wa canhu cabdulaahi bni camr bni caas wuxuu ka soo wariyey bukhaari radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana cala saqali nabiy sala allahu aleyh wasalam kaana waxa ahaa calaa saqali nabiy sala allahu aleyh wasalam alaabada markaa nebiga iyo markaa waxa wixii alaabee mataacay uu sito nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa ka mas-uul ahaayoo ilaalin jiray rajulun nin baa ilaalin jiray saqal waxaa loo jeedaa almataac ya wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sito qalab iyo alaab uu sito waxaa ka mas-uul ahaa oo ilaalinteeda u xil saarnaa rajulu nin rajulun nin baa u xil saaraa ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo kirkiratu kirkira la yidhaahdo fa maata ninkii waa dhintay fa qaala rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam huwa fi nnaar naartuu ku sugan yahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa dahabuu waa tageen saxaabadii waa u qasdeen dahaba bimacnaa qasada waa u soo aroortaa fa dahabuu waa u qasdeen saxaabadu yanduruuna ilayhi inay eegayaan bal xaalkiisa ay eegayaan talo muxuu ku mutaystay naarta fa wajaduu waxay heleen cabaa'atan maro diillimo madmadow leh ayay markaa heleen cabaa'a waa maro yacni diillimo madmadow leh oo qad ghallaha uu dhabbiyeyoo haniimadii ka dhabbiyo ka saaray haniimadii buu kala baxay iyadaan la qaybin waa ka dhabiyey maradaa yaree uu dhabbiyey ee haniimada ka dhabbiyey ee kala baxay ee hoos ugala baxay ayuu markaa naarta ku gelayaa baa macnuhu dhacaya rawahulbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey ninkani wuxuu ahaa addoon ayuu ahaa nebigana calayhi salaatu wasalaam waa loo soo hadiyey markii dambena waxa weeye qalabada nebigu site iyo alaabada uu nebigu site calayhi salaatu wasalaam buu u ilaalin jiray oo mas-uulka ahaa markuu dhintay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naartuu gelayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni macsidaa daraaddeed buu naarta ku gelayaa yacnii daahirkiisa wuxu ahaa nin muslima ayuu ahaa oo muslimiinta marka ka mida ayuu marka ahaa dabeed marka waxa weeye wuxuu sameeyey khaniimadii buu wax ka dhabiyo ka saaray tiibuu wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu naarta gelayo culamada qaar waxay u fasireen naartuu gelaya ay in lam yacfu allahu canhu haddaanu allah cafin waxay ka dhigeen kaannahu inuu shardi muqadar yahay waayo cidda dunuub ku dhimataa dee mashii'ada ilaahay bay hoos taallaa bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin maadaama marka caynan nebigu sidaa u yidhi isaga qaydkaasi iman maayo oo in la yidhahdo in lam yacfu allaahu canhu ma imanayo nebigu si itlaaqu u sheegay naarta inuu gelayo maadaama ay caynkaas yada a tahay waxa weeye naartii ka baaqan maayo walow qadarku galaa naarta haba yaraataba e, waa inuu naartii galaa mar hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam saa ku sheegay mar haddii laynoo sheegay waxa weeye shay yar oo furkii gaalada laga furtay ee ahayd mid dadka marka waxa weeye in loo qaybiyo intaan la qaybin ka hor qofkii kala baxay hadduu markaa naar ku mutaysanayo maxaad mooday waxaanu qofku xuquuqba ku lahayn ila tan nooc xuquuqu ku leeyahay mar hadduu markaa waxa weeye ka mid yahay dadkii mujaahidiinta ahaa ahaayee dee ku jihaadayey haniimada marka la qaybiyo dee mujaahidiinta qayb baa loo qaybin jiray marka nooc xaqa waa ku lahaa wax ka mida ayuu xaq ku lahaa oo soo geliyey haddana yadaan la qaybin dee xalaal uma noqonayn inuu kala baxo marka maadaama uu kala baxay yadaan weli la qaybin oo qaybihii aynay ku dhicin ayaa waxaa laynoogu sheegay inuu naar ku gelaayo baltaanu meel laba u soo marin oo shaqaba ku lahayn hadduu wax ka dhabbiyo ka warran marka waxay ku tusinaysaa sida amwaasha xaalkoodu u adag yihiin dulmiyada ku yimaada xoolaha xaggooda ku yimaaddaa siday u culus yihiin ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo afar iyo labaatan taxqiiqa albanina wuxuu ku dhacayaa laba boqol iyo labayo labaatan ayuu xadiiska raqamkiisu noqonaya wa abi qataadata alxaris bni ribciyin radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam annahu qaama fiihim abi qataada waxa uu sheegay oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu ka sheegay annahu qaama fiihim inuu dhexdooda ka kacay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam fadakara lahum wuxuu u sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam ana aljihaada fii sabiili illaah in jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadayaa waaliimaana billaahi iyo rumaynta allah la rumaynayaa afdalu alacmaal camallada waxa ugu fadliga badan inay yihiin iimaan iyo jihaad labadaa in lala yimaadaa inay camallada ugu fadli badan yihiin faqaama rajulun nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow rasuulkii allaahow ara'ayta in qutiltu fii sabiili illaahi waxaad iiga warantaa in qutiltu haddii lay dilo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah laygu dilo tukafaru cannii khataayaaya ay atukaffaru cannii ma layga markaa baabi'inayaa ma layga dhaafayaa ma layga masaxayaa ma layga tirtirayaa cannii aniga xaggayga khataayaaya dembiyadayda waxaan dembi leeyahay dhammaan ma layga wada daadinayaa faqaala lahu rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam nacam haa waa lagaa tirtirayaa oo wixii dembiya waa lagaa daadinayaa in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka a lagugu dilo wa anta saabirun muxtasibun walxaal anta adigu saabirun aad sabrayso muxtasibun ajar aad niyaysanayso ilaahay ajar kaga doonayso muqbilun aad dagaalka qaabilayso oo aad markaa yacni markaa ku jeeddo dagaalkii oo qaabilsan tahay ghayru mudbirin aanad ka daba jeedin adigoo cararay yaa haddii sidaa lagugu dilo adigoo saabira oo muxtasib ah oo muqbil ah oo cadowgii qaabilsan oo aan ka cararin oo ka sii jeesan haddii sidaa lagu dilo ee dunuubtaadii waa lagaa daadinayaa wixii dembi aad gashay uma qaala intaa dabadeed buu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay kayfa qulta sidaa tidhi bimacnaa iigu soo celi hadalkaa tidhi su-aashii iigu soo celi sidaa tidhi buui qaala wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili illaahi waxaad iiga warantaa in qutiltu haddii lay dilo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa laygu dilo atukaffaru cannii khataayaaya riwaayadii hore hamsada istifaamka may sheegin ee waa la xadfay laakiin tan waa la sugay hamsadii atukafaru cannii aniga ma layga masaxaya ma layga tirtiraya ama ma layga daadinaya xaggayga khataayaya dembiyadayda hamsada istifaamka waa dhacdaa in la xadfo iyadoo ay maqsuud tahay oo loo jeedo qur'aankana mawaadic baa lagu tawjiihiyey saas afa in mitta fahum alkhaaliduun afahum alkhaaliduun baa macnuhu dhacaya ya haadaa rabbii ahaadaa rabbii baa macnuhu u dhacaya qisadii ibraahiim yacni wuxuu dhacayaa yani su'aal buu u dhacaya in la weydiinaayo saasuu u dhacaya mawaadic baa lagu tawjiihiya saas culammada carabiyadana waxay yidhaahdeen haddii la garanaayo mawdic inuu su'aal yahay qiyaasan baa la ysaga xadfi karaa ayaa akhfash ku tegey badanka culammadu waxay yidhahdaan qiyaas maaha waa samaac laakiin dee bacdi aan badnayn ayaa ku tegey inay qiyaas tahay haddii la garanaayo maca ama ha ahaato am ha weheliso ama yayna wehelin qowl labaadna wuxuu leeyahy maya marka am la socoto ayaa marka waxabay la xadfi karaa cala kulli xaal waa xadfi jaa'isa kow doon ha noqdeen ama samaac ha noqde ama qiyaas ha noqde fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam nacam haa dembiyadaada waa lagaa tirtiraya waa lagaa daadinayaa wa anta saabirun yacni waa sidii hore oo kale ayay la mid tahay ay in qutilta fii sabiili illahi wa anta saabirun haddii lagu dilo ilaahay waddadiiso jihaadka lagugu dilo way ku qadaran tahay wa anta saabirun walxaal anta adigu saabirun aad sabrayso muxtasibun ajarna aad niyaysanayso ajar aad ilaahay kaga doonayso muqbilun aad cadowga qaabilayso oo dagaalkiisa aad u jeeddo oo qaabilsan tahay oo ghayru mudbirin aanad ka daba jeedin adoo ka cararaya ila dayna marka daynka laga reebo daynka lagaga masixi maayo lagaga daadin maayo shahaadada ya laakiin dunuubta kale ee gaalnimada ka sokaysa waa lagaga daadinaya waxaana loo jeedaa waa dunuubtii duuna alkufri alakbari ahayd waa dunuubtii ka sokaysay gaalnimada weyn gaalnimada weyn iyada markaa lama dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo in loo shirki sameeyo ciddii shirki ku dhimata shirkul akbar allah kama dhaafo laakiin dembiyada gaalnimada ka sokaysa kufrulakbar ka sokaysaa allah ciduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa ciduu doono inuu ka cafiyo ayuu ka cafiyaa saas weeye marka shahaadadii dunuubtii aan ahayn daynka ee gaalnimo ka sokaysay waa lagaaga tirtiraya waa lagaaga daadinayaa fa inna jibriila qaala lii daalik nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa inna jibriila jibriil ba qaala lii daalik sidaa igu yidhi oo bimacnaa ii sheegay warkaa ku saabsan deynka inaan lagu dhaafayn shahaadadii inaan deynka lagu dhaafayn jibriil baa ii sheego haddaa lay waxyooday saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey muslim marka uu sulbu saxiix ku soo wariyo alla itlaaqaa oo layahaa rawaahu muslim ee hadduu xataa muqadimada saxiixa ku soo wariyo rawaahu muslim lama yidhaahdo waa la qaydaa masaladaas waa masale laga yaabo dad badan inay ku baraarugsanayn yacani saxiix muslim wuxuu ka kooban yahay muqadimo dheer oo xoogaa ah iyo waxa weeye kitaabka intiisa kale waxa imaam muslim u shartiyey sulbu saxiix kitaabka muqadimada marka laga reebo inta kale uu u shardiyey oo inuu markaas saxiix acla sixa ay ku sugnaadaan axaadiista uu ku soo aroorinayaa umuur shardin muqadimada saas aawadee isku shardi maaha maadaama aynay isku shardi ahayn rawaahu muslim marka la itlaaqo waxay ku dhacaysaa sulbu saxiix inuu ku soo wariyey laakiin muqadimada hadduu ku soo wariyey saxiixa muqadimadiisa hadduu ku soo wariyey waxaa la yidhahdaa rawaahu muslim fii muqadimati saxiixihi waa la qaydaa saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar marka taqriibka taqriibu tahdiibka uu ka hadlaayo istilaaxaadka loo isticmaalo a'immada markuu sulbu saxiix muslim ku soo wariyana miim buu markaa waxa weeye ramsi uga dhigay tilmaan lagu tilmaamaayo ya markuu muqadimada saxiixa ku soo wariyena muq miim iyo qaaf isla socda ou isku daray muqdu maxay ramsi ka tahay rawaahu muslim fii muqadimati saxiixihi ayay ramsi ka tahay saas aawoodee waxyaalaha qaladka waxaa ka mid ah axaadiista qaarkoodoo muslim muqadimada saxiixiisa ku soo wariyey in dad fara badani u naqliyaan rawaahu muslim ay yidhaahdaan waa qalatun min qaa'ilih yacani waa tambiih marka waxa weye hadda xadiiskani waa sulbu saxiix laakiin waa tambiihun marka ziyaada oo aan iska yani markaa istitraadan u sheegay waayahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga uu jihaadku leeyihi uu tilmaamayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay jihaadka iyo iimaanka allah la rumeeyaa inay camallada ugu fadli badan yihiin camaloo dhan waxa ugu fadli badan iimaanka jihaadkiina waa min afdali acmaal camallada fadliga badan buu ka mid yahay jihaad keliya waxba tari maayo haddii markaa waxa weeye aan iimaankii la socon yaa waxaaba yacni markaa imanaysaa asalka wax badbaadinaya asaasku iimaanku waa inuu u yahay aasaas u yahay waa seeskii wax ku dhismayeen iimaan la'aan camal qofka anfacaya ma jiro marka iimaan iyo jihaad waa camallada kuwa ugu fadliga badan ninbaa wuxuu ku yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa rasuul allahi haddii lay dilo ka warran oo fii sabiili illaahi laygu dilo waxallo waxaan dembi leeyahay ma layga dhaafayaa ma layga daadinayaa khataayaaya waa isim jamaca ah. jamac loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey wuxuu sheegayaa dunuubtoo dhan haddii isim macrifo loo idaafeeyo mufrad ha noqdo ama jamac ha noqdee wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa dembiyadaydoo dhan ma layga dhaafaya markaasaa markii hore nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haa haddii lagu dilo oo jihaadka lagu dilo adigoo sabraaya ajar niyaysanaya cadowga qaabilsan oo la diriraya oo aan ka cararin oo ka daba jeedinin yaa wixii dembiya aad samaysay waa laga dhaafaya hayru mudbirinta waxaa loo jeedaa aan uga daba jeedin waxa weeye aan adigoo sii jeeda aan wax kugu dhicin oo cadowga ka cararay laakiin haddii waxa weeye haba sii jeedo isagoo sii jeedaha ku dhacdee haddaanu carar u jeedin ee uu yahay nooc markaa xeelo dagaal inuu samaynaayo yaa yacni yuri alfarah wa yanwi alkarah wuxuu tusayaa cadowga carar buu tusayaa waa u baqa beenlaynayaa waxaanu doonayaa inuu ku karaar celiyo laayo ayuu doonaya ama wuxuu doonayaa qolo markaa waxaweeye kale oo yacni xaggooda yacni markaa cadowgu inay soo jabsadaan halis ay tahay buu doonayaa inuu u gurmado oo iyaga garab siiyo labadaa xaaliyadu waa ka hadhanta ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a yacnii labadaasi isagoo mudbiraba ha ku dhacdee laakiin waa labadii laga soo reebo oo aayaddii suuratul anfaal ay ka soo reebaysay waciidka markii laynoo sheegay cidda markaa goobta ka carartaa waxaa laga soo reebay laba qolo labadaasi waa maxay waa mid qolo doonaya inuu u ciidmo ku biiro ama waxa weeye mid markaa xeelo dagaal markaa waxa weeye u cararay oo u baqabeenlaynaya suu cadowga u laayo cadowga inay soo kacaan buu rabaa oo dabeedno markaa u sidaa ku laayo marka labadaas iyagu waxa weeye iyagoo mudbir ah kal muqbili bay ka dhigan yihiin ti la diidayey markaa maaha markuu intaa sheegay ayaa markaa jibriil u waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay deynku inuu ka hadhan yahay u sheegay wixii deyn ku saabsani iyadu inaan shahaado lagu dhaafayn markaasaa loo waxyooday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dalbay hadalkii bal su'aasha ahaa inuu ku soo celiyo oo kayfa qulta buu ku yidhi markuu ku soo celiyeyna nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haa dunuubtaada waa lagaa dhaafayaa haddii lagu dilo adigoo sabraaya ajarna niyeysanaya bimacnaa ikhlaas bay kaa tahay ilaahay dartii baad u samaysay istusnimo iyo wax kale kaama aha yacni ajar baad allah kaga doonaysaa raallihaanshihiisaad ku rabtaa yacni waxa weeye sidaasaad ku jihaadayso ku dagaalamaysa adigoo muqbilaan mudbir ahayn haddii lagu dilo dunuubtaadii waa lagaa dhaafayaa marka deynka laga reebo marka daynka laga reebo marka waxaa laga qaadanayaa daynku inuu culus yahay baa laga qaadanaya culammaduna waxay ahayn dayn waxaa looga jeedaa waxa la macno ah wax alla wixii xuquuqa aadmi ah ama dhiig ha ku saabsanaato ama cirdi ha ku saabsanaato amwaashoo keliya maaha wixii xuquuq khalqi ah waa dayn iyo dayn wax la macno ah sababta daynka loo yidhi la dhaafi maayo waa maxay waa inay xaqu makhluuq tahay xaq makhluuq inay tahay weeye de wixii xaq makhluuq ah waxay noqonaysaa nafyulfaariq faariq u dhexeeyaan jirin ka la sheegay waxba kagama duwanaa cilladii markaa ka loo soo reebaa ku sugan oo ah xaq makhluuq inuu yahay qaacida inay culammadu sheegaan qaacidadaasoo ah xuquuq ullaahi mabniyatun cala alcafwi waalmusaamaxa wa xuquuqu alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waaltadyiiq xuquuqda allah waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad iyo fudaydin ayay ku dhisan tahay ya wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda khalqiguna waxay ku dhisan tahay eh, cidhiidhin iyo adkayn bay ku dhisan tahay yani xaqa makhluuqa waa la adkeeyey xaqa makhluuqa waa la adkeeyey markaa saas aawadeed waxaa looga jeedaa wixii xuquuq khalqiya laga tilmaamaya yani maalka keliya ma aha wixii dhiigi waa la mid wixii cirdi iyo sharaf ahina ee lagu xadgudbayna iyaguna waa la mid saas marka baabka xagguu ka khuseeyaa wuxuu ka khuseeyaa baabu taxriimi dulmi dulmigu inuu xaaraan yahay walamri biraddi lmadaalim iyo amarka la amraayo in madaalimta la celiyo marka xuquuqdii khalqiha layska celiyo xataa shahaadadii baan idinka dhaafaynay shahaadadii baan xataa idiin sababay in laydinka dhaafee xuquuqdii khalqiga iska ilaaliyo iska celiya amaba ka xalaashada oo cafin weydiista halkaasaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atubu ilayk